kuwii idinka horreeyey raadadkoodii ayaad raacraaci doontaan ilaa aakhiri alxadiid walytafadal macaali dictor sheekha soo dhoweeya kana faa'iidaysta wajazaakum allahu khayran Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, we are so excited to announce the arrival of Yahya Arabi. So he's going to join us soon, inshallah subhanahu wa ta'ala. So we hope that, inshallah, when he comes, that we all learn from him. فليتفضل فضيلته مشكورا بعد قليل إن شاء الله محاضرة الدكتور شيخ محمد باهر الرئيسة إساقا كوحيقا وننوجوغا شيخا جزاه الله خيرا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبي سعيد الخدري صحابي جليل كها أيها النبي وحو كوري عليه أفضل الصلاة والتسليم نبي وحو كوري إنو يري لتتبعن shibran bishibrin wa diraacan bidiraacin xataa low dakhaluu juxra dabbin la dakhaltumuuh qaaluu alyahuuda waannasaara yaa rasuula allah qaala faman wa fii riwaayatin faman innaasu ilaa ulaa'ik xadiidkan oo saxiixaynka ayaa lagu wariyey waxaan jeclahay saaka inaan idinla wadaago xadiid aada u yaab badan oo nebigeenna calayhi salaatu wasalaam uu ummaddiisa kula hadlay una dhaartay oo magaca ilaahay uu ku dhaartay uuna ka hadlay xaalad dhici doonta waqti waqtiyada ka mida ah, oona u dhowdahay waqtigan aan maanta ku nool lahay inuu nebigu ka hadlayo calayhi salaatu wassalaam nebigu wuxuu yidhi xadiidkan abi saciid alkhudriy wuxuu yidhi latattabicunna waad raacaysaan ood raacaysaan ood raacaysaan saddex tawkiid baa ku jira laamka latattabicunna laamkaas waa muwaطa lilqasam wallaahi nebigu wuxuu yidhi wallaahi ilaahay magaciisaan ku dhaartay latattabicunna laamta oo iyaduna tawkiid ah iyo nuunta mushadadka ah saddexdaas oo nebigu uu calayhi salaatu wasalaam hadalkiisa ku bilaabay oo ah waad raacaysaan ood raacaysaan ood raacaysaan sanana man kaana qablakum siintu waa kor dhigan tahay sunanna waa soo aroortay laakiin xadiidku wuxuu u badan yahay sanana man kaana qablakum waddooyinkii waddadii kuwii idinka horreeyey ayaad raacaysaan ood raacaysaan ood raacaysaan nebigu marka calayhi salaatu wasalaam wuu noo caddaynayaa wuxuu yidhi shibran bishibrin taaka taakaad u raacaysaan wa diraacan bidiraacin dhudhun dhudhun baad u raacaysaan macnaha ku jira waxaa weeye shibriga mutaabaca daqiiq ah waxaad u raacaysaan mutaabaco aydan waxba ka tegaynin indha la'aan ah caqli la'aan ah ayaad raacaysaan wixii la raaci doono way noo soo socdaan tacbiir ka sii darankaas ayuu nebigu raaciyay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xataa low dakhaluu juxra dabbin la dakhaltumuuh hadday god maasa lugaley god abeesa hadday galaan waad la gelaysaan buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam bahashaan leeyahaa addab luqadda carabiga ama maasa lugaleyda soomaalidu tiraahdo waxaa mithaalkan loogu keenay macno weyn baa ku jira macnaha koobaad waxaa weeye godka markay samaysato god yar bay samaysataa oo iyada ku filan oo cidhiiri ah god aad u cidhiiri aho culimmadu waxay leeyihiin xataa dhabarkeeduu ku dhegan yahay godku ma waasiciso waa kow godka meelay uga soo laabata ma leh oo markay godka gasho kama soo laaban karto waxay kaloo culimmadu leeyihiin haddii midka dakarkaa ah iyo midda unsada ah lab iyo dhadig hadday godkaa wada galaan midkood baa meesha ku dhinto ma soo bixi karo ciriiri darteed macnaha kaloo ku jira waxaa la yidhi maasalugalayda godkeedu waa godka ugu wasaksan xayawaan galo oo ugu ur badan intaba macnahaas waxay tusaysaa raacidda aan gaalada raacayno macnaha ku jira ayuu nebigu inoo tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam sidaa darteed baa nebigu mithaalka wuxuu ugu soo qaatay xayawaankan godkiisa urayo ee ciriiriga uu yahay ee aan ka soo bixi karin godka aan raacayno iyo dadkaan ku dayanayno waxay yihiin buu nebigu inoo sifeeyey calayhi salaatu wasalaam markuu nebigu intaa ka hadlay ayaa saxaabadii intay argagaxeen bay waxay yidhaahdeen marka wuxuu yidhi godkaas hadday galaan waa la gelaysaan gaalada dhinaca caqiidadaad kala gelaysaan siyaasaddii baad la gelaysaan cibaadadii baad la gelaysaan akhlaaqdii baad u raacaysaan suluugii baad u raacaysaan manaahijtii tacliintaad u raacaysaan dharkay qabaan baad la xiranaysaan say timaha u jartaan baad u jaranaysaan say u socdaan baad u soconaysaan godkaas ay galeen maasalugalayda godka ay gasho oo si ula mid ah oo indhola la'aan iyo caqli la baad gaalada u raacaysaan saxaabadii way argagaxeen oo waxay yidhaahdeen yaa ujeedaa alyahuuda waannasaara ma yahuud iyo nasaaraad ujeedaa qaala faman isagoo yaab yani yaa kale buu yihi nabigu calayh salaatu wasalaam yaa kale siraat aladiina ancamta calayhim gayr almaqduubi calayhim wala aldaalin gayr almaqduubi calayhim iqtidaau siraat almustaqiim sheekh alislaam ibn taymiya wuxuu leeyahay gaalo raacnimadu waa laba mid yahuudda oo kuwa ilaahay u carooday ah ah yuhuudda waxaa lagu raacayaa nifaaq munaafiqiin waa yuhuuddu gaalo weeye yuhuuddu ahlu qadrin waa yuhuuddu cilmi bay ku dhumeen oo dad cilmila weeye daaliintuna waa nasaarado aqoon darri bay ku dhumeen labadaa un weeye muslimiinta dhuntay buu leeyahay sheekhu oo gaalada raacda waa dad gaalo raaca ah, oo adduun doon ah oo nafciyiin ah oo kursi raba oo lacag raba oo shuhuro raba oo gaalo inay soo saarto raba iyo inay jaahiliin yihiin oo dad jaahiliina ay yihiin oo aqoon aan lahayn oo aqoon darri ku raacay gaalada xadiidkan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo caddaynayaa qofka muslimka ah inuu leeyahay diintan islaamku inay qofka muslimka uu leeyahay hawiya ama aqoonsi inuu leeyahay shareeco inuu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam diinta ilaahay noogu soo dhiibay waa ina soo gaarsiiyey ayadoo kaamiluu ina soo gaarsiiyey nebigu waxba inagama qarinin maalintii carafa oo jumco ah nebigu hal xaj buu xajiyey hal xaj buu xajiyey markuu xajkii dhammeeyey khudba ayuu akhriyey saxaabadiisii imaamu siyuuti wuxuu leeyahay boqol iyo saddex iyo labaatan kun baa la xajiday boqol iyo saddex iyo labaatan kun baa xajkaa xaadiray oo nabiga la jooga calayh salaatu wasalaam markuu khudbadii dhame markuu xajkii dhammeeyey maalinta carafo waatuu ummaddiisa la hadlay aayad baa ku soo degtay aayaddaas waxay ahayd alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diina waa aayadihii ugu dambeeyey ee qur-aanka soo dega ayay ka mid tahay aayadihii ugu dambeeyey wey nebigu markuu dhintay markuu xajkii dhammaystay wax yar buu noolaa laba bilood iyo xoogaa buu noolaa calayhi afdal salaatu watasliim wax yar buu noolaa markuu xajkii dhammaystay markiiba ilaahay buu aaday xag ilaahay buu aaday marka wuxuu yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum nebigu marka saxaabada waa weydiiyey war diintii maydi soo gaarsiiyey markhaati baan ka nahay dheheen inaad ammaanadii gudatay risaaladiina gaarsiisay xaqii ilaahay aad caddaysay markhaati baan ka nahay be innaguna markhaati baan ka nahay nebigu calayhi salaatu wasalaam marka waa maalin carafa ah waa maalin xaja oo carafuu taagan yahay nebigu calayhi salatu wasalaam waana bilo kadib ka hor intuusan dhiman nebigu calayhi salaatu wasalaam diinta sideedana waxaa jira luqadda carabiga wax la yidhaahdo alkamaal waatamaam kamaalku waxaa weeye meel wax looga dara ma leh diintu meel wax looga dara ma leh waa buuxdaa waa kaamil tamaamku laakiin nicmadu marna way caafimaad baa qabtaa mar waa xanuunsan tahay mar xoolaad haysataa likulli shayin idaa maa tama nuqsaanu falaa yuqara biiibi lcayshi insaanu tamaamku waxaa weeye marka maxaa la yidhaahdaa laakiin diintaanu waa kaamil nebigu calayhi salaatu wasalaam diintii ilaahay usoo dhiibay waana soo gaarsiiyey shareecadiisiina waa noo caddeeyey wax kasta abidarin alkhifaari baa wuxuu leeyahay wuxuu yidhi waana xadiid saxiixa weeye ahar saxiixa weeye twufiya rasuulu اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam wma min طaa'irin yatiiru bijanaaxayhi ila waqad dakara lana minhu cilma wuxuu yidhi nebigu waa ilaahay wuu oofsaday ma jira shimbir duulahaya oo hawada maraya ilaa cilmi buu nooga sheegay macnaha waxaa weeye wuxuu leeyahay abu dar nebigu calayhi salaatu wasalaam wax kasta oo diinteenna aan uga baahannahay nebigu waa noo sheegay calayhi salaatu wasalaam calayhi afdal salaatu watasliim wuu noo caddeeyey wax uu ka tegay nebigu calayhi afdal salaatu watasliim ma jiro ummadduna markhaati bay ka tahay wax allaale wixii ilaahay u soo dhiibay inuu inoo caddeeyey marka xadiidkan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay inaan gaalada raaci doonno gaalada inaan raaci doono ayuu noo sheegay oo si daqiiqa aan u raaci doono mutaabaca daqiiqa kow meelahaan ka raacayno waxaa ka mid a ah caqiidada bal xadiidkan mucjizo waxaa ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam asaga oo nool waad garanaysaan maalintii xunayn qaswat xunayn laba qabiil baa nebiga calayhi salaatu wasalaam u tashaday labada qabiil waxaa la dhihi jiray thaqiif iyo hawaasin waadi xunayn waa waadi daa'if iyo maka u dhexeeya waxay ku heshiiyeen inay nebiga la diriraan oo weeraraan nebigu waa tu u baxay waad garanaysaan meel dhexa marka la marayo laba waxaa dhacay cillo laba cillaa timid cillo waxay ahayd saxaabadii oo ku kadsoomay toban kun oo nebiga maka la yimid iyo laba kun oo islaamtay oo maka ku islaamtay labiyo toban kun waxay yidhaahdeen gaaladu waa meeqa tiradoodu waa saddex kun maanta waxay yidhaahdeen tirana la ku jabin mayo saddex kun oo gaal waxay hilmaameen ana الnasra min cindi اllahi waxdah laa bikahrati اlcadadi walaa bikahrati اlcudda wama الnasru ila min cindi اllah وyowma xunayni id acjabatkum karatukum falam tuqni cankum shaya waxay dhaheen horta tiro ku jabi mayno labo waxay soo mareen geed gaaladu barakaysan jireen oy fallaaraha suran jireen waxay yidhaahdeen yaa rasuula allah ijcal lanaa daat anwaad kamaa lahum daatu anwaadin geed aan barakaysanno oo fallaaraha iyo seefaha aan suranno annagana noo samee nebigu wuxuu yihi allahu akbar innaha sunan wallahi laqad qultum kamaa qaala qowmu muusa limuusa ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha annagana ilaah noo samee waddadii waxaad raacaysaan waddadan hadda nebigu uu leeyahay waa raacaysaan waa waddadaas weeye maanta caqiidadii waxaan ku raacnay gaaladii caqiidadii gaaladii baan ku raacnay diin waxaa la keenay la yidhaahdaa diin alibraahimiy waxaa la dhisayaa masjid iyo kiniisad iyo meeshii yuhuudda oo hal qol ah oo la leeyahay kulligood diin alibraahim diin alibraahiimi baa la yidhaahdaayo kulligood waa mu'miniin kulligood waa ilaahay bay caabudayaan kulligood waa walaalo waa hal diin diintii caqiidadii gaaladan raacnay waa tii nebigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam shirkigii gaaladan raacnay yahuud iyo nasaaraan la diin noqonnay dowladihii muslimka sheeganayay waxay tabaniyayaan diintaa la leeyahay diin addiin alibraahiimiy nebi ibraahimna xaniifan musliman buu ahaa yahuud iyo iyo iyo iyo nasaarana marnaba walaalaheen ma aha marnaba mu'miniin ma aha waa mushrikiin waa kufaar waa dad ilaahay ku gaaloobay oo xaggii caqiidadii waxa weeye xadiidkii waan ku dhabownay latatabicunna sanana man kana qablakum shibran bishibrin wa diraacan bidiraacin xagga cibaadaadka waxaa batay shirkigii qubuurtii la caabudayaa badatay afkaartii baa badatay cibaadaadkii xukunka ilaahay oo laga tagay oo xukunka e, maanta waad maqlaysaa muslimiinta oo leh dimuqraadiyaan rabnaa dimuqraadiya kelmaddan dimuqraadiya waa kelmad yunaan ah democratos asalkeedu waa laba kelmadood waa xukmu shacbi lishacbi ilaahay xukun ma leh xukunka dadka ayaa jideeya dadkay u jideeyaan muslimiintii maanta waxay leeyihiin gaaladii baan raacaynaa dimuqraadiyad baan rabnaa xukunka ilaahay ma rabno in ilxukmu ilaa lilah amara an laa tacbuduu ilaa iyaah dimuqraadiyadda maxay tahay maxay tahay dimuqraadiyadda cibaadadii waan caqiidadii gaalaan ku raacnay oo cibaadadii gaalaan ku raacnay oo e, e, xukunka ilaahay waa diidnay oo gaalaan ku raacnay oo ma arkaysaa bidcadii gaalaan ku raacnay hadda tusbaxa hadda dadka gacmaha waxaa ugu jira bahal xumoo jina lagu soo sameeyey oo oy leeyihiin waa ku wa waa ku tasbiixsannaa oo jina usoo samaysa ma jina ad khayr idinla rabta wadaadadii hadda kullu mid kasta tusbax dheer buu wataa hadda aroosyada iyo marka la tago tusbax iyo cadar baa wadaadada loo qaybiyaa cabdullaahi ibnu mascuudna markuu arkay nimankii dhagaxa ku tasbiixsanayay wuxuu yidhi ama albaab dalaalaad furteen ama diin diintii nebi maxamed ka khayr badan baad la timaadeen nebi maxamed xadiidka saxiixa weligiis tusbax iyo dhagax kuma tasbiixsan nebi maxamed wuxuu ku tasbiixsan jiray gacantiisa midig wuxuuna samayn jiray xadiidku saxiixa qabdi iyo bast qabdi iyo basti buu samayn jiray toban kun oo goor baan tasbiixsaday yaa kuu dirsaday toban koor toban kun oo goor baan nebiga ku salliyay yaa kuu dirsaday toban gooroo kun baan akhriyay waxaan aad wadatidood maanta oo dhan ka qalab qalabsiinaysid ninna kuuma dirsan adaa isdaalinaysa intii nebigu sameeyey samee intii nebigu ku faray raac diintanu waa itibaac ma ahan ibtidaac ma aha waxaad jeceshahay diintanu waa itibaac gaalada unbaa waxaan wada tusbaxa laftiisa gaaladaa soo samaysa gaaladaa qaybinaysa gaaladii baa le saan u cibaadaysta nebi moxamed calayhi salaatu wasalaamna saxiixbukhaari iyo saxiix muslim bay ku jirtaa si uu tasbiixsan jiray nebiga ma tuurnaa ma jinaan qaadanaa tasbiixda jina miyaan qaadanaa mise tii nebi moxamed aley abd oo kuu markhaati kacaya gacmahaagu waa kuu markhaati kacayaan maalinta qiyaamaha meelaha aan gaalada ka raacna waxaa ka mid a acyaadda hadda ciiddii waxaa lagu jiraa chrismaska ciiduhu waa laba nooc ciid waa ciid lagu gaaloobo ciidna waa ciid lagu dambaabo ciidda lagu gaaloobo waxaa ka mid ah in aad kula weynaato christmas iyo ciidul easterka ama ciidulfusx inaad weynaysid ciidaha noocaas oo kalea inaad weynaysid oo aad u dambaaldegtid ood gurigaaga qurxisid oo geed christmas la yidhaahdo keentid oo nal ku shidid ood u tahniyaysid gaalada oo kaar u qortid oo aad tidhaahdid ciiduku mubaarak oo aad diin aan diinta islaamka ahayn aad diin saxa ka dhigtid diinta waad uga baxaysaa waa kufri iyo gaalnimo wey uma tahniyadayn kartid gaalada shaqaalaha kuu shaqeeya lacag ma siin kartid chrismaska ciidda ciidulfitri iyo ciiduladxaa waxaad siinaysid sii waktigaa ku beeg laakiin chrismas baan aadayaa lacag sii kuma siin kartid waa khalad ciidda chrismaska in loo dabaaldego oo diin aan diinta islaamka ahayn aada weynaysid oy kula saxsanaato diintaas waxaa weeye ibnulqayim iyo ibnu taymiya iyo culammadii islaamka oo dhan waxay leeyihiin waa diinka bax waana waanan sababaynayaa sababta ku jirtana waan idiin sheegaya waa marka u horraysee inaad saxdid diin aan ahayn diinta islaamka oy sax kula noqoto waxaa weeye waa khalad midda labaad tashabbuh baa ku jira gaaladii ood isu ekaysiisid nebiguna calayhi salaatu wasalaam xadiidka abi daa'uud man tashabbaha biqowmin fa huwa minhum buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam qofkii gaalada ku dayda oo isu ekaysiiya gaaladuu la mid yahay buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam nooc waxaa weeye jacaylka ah markaad gaalada u tahniyadaysid waa inaad jeceshahay ma arkaysaa oo oo aada maaragta ilaahayna wuxuu leeyahay laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum awliyaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay laa tatakhidu lyahuuda wanasaara awliyaa war ha jeclaanina yahuudiya nasaarada kuwa aad gargaarsataan ha ka dhiganina kuwa aad la dabaaldegtaan ha ka dhiganina kuwa aada isku diin noqotaan haka dhiginina ha ka dhiganina buu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala arrintan waa arrin diini ah leanna nebiga xadiid saxiixa wuxuu ku yidhi likulli qowmin ciid wa hada ciiduna markuu ka hadlayay ciidaha ciidaha islaamka qolo kasta ciid bay leedahay diin bay leedahay dhaqan bay leedahay annagana tan baa noo abuyii nabigu calayhi salaatu wasalaam waa markii uu yimid madiina oo markuu madiine yimid buu wuxuu helay ayagoo u dabaaldegaya ciid ayagoo u dabaaldegaya nebigu waa ka reebay islaamku ikhwaanii akhawaati saddex ciidood buu leeyahy ciid afraad diinta islaamku ma leh ciidda koowaad waa ciid ulusbuuc waa maalinta jimcada waa yoomu aadam waa maalintii la abuuray waa maalintii maaragtay acmaal aadam oo dhan maalinta jimcaday ahayd nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu xasuusin jiray abuurka insaanka iyo inaan ilaahay u noqonayna subxaana wa tacaala wuxuu ugu dabaaldegi jiray in maalinta jimcada loo dabaaldego oo salaada subax dabaaldegeedu ka bilowdo wuxuu salaada subax dadka yani uu xasuusin jiray nebigu mabda alkhalq abuurkii aadam iyo in ilaahayna abuuray iyo inaan maaragtay u noqonayno ilaahay subxaana wa tacaala salaada subax ragcadda koobaad badanaaba wuxuu ku tujin jiray suurat sajda aladi axsana kula shayin khalaqa wabada'a khalqa اlinsaani min tiin ragcadda labaadna wuxuu ku tujin jiray hal ataa cala اlinsaani xiinu min addahri lam yakun shayئa madkuura wuxuu xasuusinayaa oo layna xasuusinayaa abuurkii aadam mabda bilowgii khalqiga iyo dhammaadkii khalqiga kahf waa in loo soo qubaysto dhar fiican loo soo gashado lays udgiyo suuratulkahfi la akhriyo maalinta jimcada saacad waxaa ku jirta wixii ilaahay ka bariday intaasoo dhan waa dabaaldeg wey awlaaddeenna iyo guryaheenna axadda inaan weynayno ma ahan waa inaan maalinta jimcada barnaa awlaaddeenna inay jimcadu ciiddeenna tahay ciiddii asbuuca inay tahay awlaaddeenna waa inaan qurxinnaa maalintaas ma aha maalinta axadda maalinta axadda iyo sabtida caruurta madrasadaan u diraynaa qur-aankay baranayaan bedel waxaan u samaynaynaa nashaad diini ah laakiin maalinta jimcada waa maalinta awlaadda la farax gelinayo oo la nasinayo oo dugsi aan loo dirayn oo la hagaajinayo ooy ku farxayaan oo maalinta ay sugayaan ooy jeclaanayaan inay noqoto maalinta jimcada ciidda labaad waa ciidulfitri tan saddexaadna waa ciiduladxaa waad ka dheragsan tihiin saddexdaas ciidood ciid aan ahayn islaamku ma leh hadda maxaa loo dabaaldegaa gaaladu boqol ciidood bay keeneen ciidda aabbaha ciidda hooyada ciidda ma arkaysaa ee eh, nadaafadda gaal nadiif ma ah gaaladaan cadcadood aragtaan oo aad moodaysaan wax fiican jirkooda ma qubaystaan nijaasadana iskama dhaqaan gaalada cadcad waa wasakh agtooda haddaa istaagto way urayaan adiga muslim baa tahay shan goor baa maaragtay weysaysanaysaa oo isnadiifinaysaa laakiin adiga kuwan waxaad moodaysaa inay ibnu khalduun baa wuxuu leeyahay markay gaaladii muslimkii ka adkaadeen yaa muslimkii gaaladii waxay u arkeen wax fiican wax koray u arkeen muqadimadiisa muqadimat ibnu khalduun gaalku ma fiicnuu leeyahay laakiin muslimkiibaa waxay u arkeen gaaladii inay yihiin wax qiimo leh laakiin gaalkan aad ujeeddaan ma qubaysto weeye waa wasakh weeye gaaladu wasakh weeye kuwan cadcad baa ugu wasakh badan oo ugu qurun badan oo ugu maarata marka ha moodinina wax fiican inay yihiin ciidda nadaafadda ciidda eh, eh, eh, beenta ciidda jacaylka muslimkiina way ku daydeen muslimkiina way ku daydeen oo waxay moodayaan ciidaha bal waxaad maqlaysaa waxay u dabaaldegayaan caruurta u dhasha muslimka caruurta u dhasha bay u dabaaldegaan happy birthday war gaaladaanayto hadday u bataan wiil iyo gabar bay dhalaan hadhowna way ka cararaan adi soddon baa dhashay soddonkaan happy birthday intee wadaysaa adiga intee dhashay muslimka intay dhalaan hadda soomaalida soddon soddon baa dhashaan soo marka ma happy birthday oo gaalo looga day waxaa maqlaysaa waxaan u dabaaldegaynaa gabadhi ninkii isqabay waxay leeyihin toban sano aan isqabnay toban sano baa noo dhamaatay waan dabaaldegaynaa cashaa la geynayaa makhaayad baa la geynayaa gaalaa la dhex fari waxaas waa wax diinta islaam ka soo horjeeda intee ku tashateen inaa isqabtaan toban sano aan isqabnay waa dabaaldegaynaa intee sanaad ku talagasheen inaad isqabtaan meelaha marka gaalada aada looga dayanayo waxaa ka mida ciidaha iska ilaaliya ciidaha gaalnimada keeni kara iyo ciidaha maaragtay maxaa la yidhaahdaa dembiga keeni kara wax allaala wixii gaal gaalo lagu raacayo oo dhan waad iska ilaalinaysaan dhinacyada gaalada lagu raacayo waxaa ka mid ah dhinaca manhajka tacliinta manhajka tacliimiga ah gaalada inoo dejisa mid baan idiin sheegi si fiican ii dhegaysta wallaahi iskuulka ugu liita muslim yaa ka fiican iskuulka gaalada ugu fiican wala walaamatun mu'minatun khayru min mushrikatin walow acjabatkum iskuulka muslim ugu liita carruurtiinna geysta ka soo saara carruurtiinna iskuullada gaalada ilma aad leedahay iskuul gaala ha geynin ilma aad dhashay iskuul gaala ha geynin iskuulka gaalada waxa lagu barayo ma garanaysid na manaahijta tacliimiga hadda kenya saaad ula socotaan manhajkan khaniisnimada liwaadka iyo sixaaqa kenya way abruuf garaysa way saxiixday iskuulladana waa lagu bilaabayaa manhajkan qowmuluudka iskuullada kenya waa lagu dhigayaa kala soo bax carruurtaada iskuul muslima geyso iskuulka ugu liita geyso oo ilaahay baraya subxaanahu wa tacaala iskuulka ugu liita geyso arrintaa waa muhiim weeye manhajkii gaaladan ku raacnay bal annaga dadkaygii hore wax u bartay ingiriiska wax lagu soo baray waxaana la baray annaga in dadka asalkoodu daanyeerka yimi muslimkaa dhigaya nadariya darwin waxaa la masawirkii baa lagu tusayaa daanyeer hadhow xoogaa wax yar buu isbedelay hadhow wax yar buu isbedelay hadhow waxoogaa buu soo kacay dibtii baa go'day daanyeerkoo dib go'an hadhowto daanyeer baa ka timaadde wadaad yuusuf estes la yidhaahdo maraykan oo muslima ayaa dhowr sano ka hor kenya yimid marka jaamiya moski buu kelmad ka jeediyey baadari weyn buu ahaa yuusuf estes wuxuu yidhi waxaan tegey buu yidhi xadiiqada xayawaanka nairobi zoo baan tegay buu yidhi daanyeer meesha taagan buu la hadlo wuxuu yidhi niho waxaan ku weydiiyey gaaladii waxay leeyihiin adaan kaanimide arintaa ka waran daanyeerku wuxuu yidhi igamaydaan imaan e, maaragtay belad ka timaadeene e, maaragtay e, yuusuf estes muxaadaradiisay ku jirta anigu idinma dhaline aadan baa idin abuuray marka wuxuu leeyahay gaalada daanyeerkaaba ka caqli badan daanyeerkaan leh anigu maaragtay laakiin dad badan baa rumaysan maanta oo soomaali oo muslima in asalkeennu daanyeer ahaa in natureku ina abuuray dhinacyadan gaalada uga dayanayna waxaa ka mid a siyaasadda sheekh maxamed idriis khayr allah siiyeyba aada uga hadlay walaalayaal waxyaalahan gaaladu inoo ina qaybinayaan soomaaliya mid bay ahayd labay u qaybiyeen shan bay u qaybiyeen kuwan maamul goboleedka sheeganaya ayagana berri waxay sii noqonayaan berrina ah sidii andalus sheikhu uga hadlayay innagaa islaynayna hadda maamul goboleedka ayagaa islaynaya ayagaa isku soo duulaya halkii maamul goboleedna boqol qabiil buu noqonayaa oo isdulminaya oo islaynaya maalin horena waa idinka digo ha noolaynina maamul goboleedyada wiilal waxaa arkaysaa gacanta ugu jirto calan la leeyahy wuxuu ku leeyahy waa maamul goboleedkayga waradi kenyaba ku nooshahe hadda soomaalida kenya joogta qabiil kasta calan buu samaystay <laughs> qabiil kasta calan buu leeyahy markaasa eh, laba calan markay soo ekaadeen waa dhaweyta islihi laba qabiil baa isku dilay calankiina iyo calankayga isu ega naga beddesha keena ama maahane laba maamul goboleedoo ishaya ayaa ninkana calan ugu jiraa bilcaantiisana calan baa ugu jira ayagiina waa isdilayaan labadiis isqaday ayadana calan waxaa ugu jira maamul goboleedkeeda asagana calan waxaa ugu jira maamul goboleedkiisa waxaan waa gaalo raacnimo gaaladaa inoo samaysay calanka laftigiisa adiga waa un sidii nebigu u sheegay yacni waxaa weye waa iska daba socotaa adigu waxaan waa lagu wataa waa iska raacaysaa calan baad aragtay gacantaa gashanaysaa laakiin ma isweydiisaa waxaan ka raacnay gaalada xagga libaaska dhallinyaradeenni waad aragteen surweel ka dhacahaya dhallinyaradeenni waa aragteen timaha waxay u xiirtaan sida yahuudda iyo nasaaradu u xiirtaan xiirashadan maaragtay xiirashadan dhallinyaradu sida yahuudda iyo nasaaradu u xiirtaan iska bedela dhallinyaroy waa gaalo raacnimo nebigu waa reeba calayhi salaatu wasalaam adoon ogeyn oo tukanayaad gaalo raac tahay masaajidkii baad gaalo raac ku tahay iska bedela timahaan gaalada aada uga dayateen surweelka in badan baan dhallinyarada waxaan ku lahayn war isbaalka iska ilaaliya gaaladii baa surweelkii gaabisay kulli way gaabiyeen dhallinyaradii waa fiicanteedaa gaabiseen la gaalada ka raacdeen xadiidka nebiga kamayda ah raacin calayhi salaatu wasalaam gabdhihii waxaa loo iyaga iska badaaba fitanta gabdhaha loo sameeyey maba la soo koobi karaba maba la soo koobi karaba nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu uga digay gabdhaha maaragtay gaalo raacnimada bahalahan saaluunka la yidhaahdo lacana allahu alwaashima waalmustawshima waalwaasila waalmustawsila waalnaamisa waalmutanamisa waalfaalija lilxusni almutaqayira likhalqi اllah nebigu wuxuu lacnaday waxyaalaha ay sameeyaan gabdhaha muslimkaa ay sameeyaan washmiga soo ma taqaanaan washmiga ma garanaysaan washmiga waxaa weeye daankan bay adkaynaysaa ayadoo duqowday bay rabtaa inay gabar noqoto wuxuu yidhi wuxuu yidhi cajuuzun dhegaysta gabaygan cajuuzun tamanat an tasiira sabi sabiyatan waqad naxila aljambaani waxdow dabad dahru haweenay duqowday ayaa waxay jeclaatay buu yidhi inay gabar yar noqoto labadii dhinacna waa angegeen dhabarkiina waa soo qalloocday fa raaxat ila alcataari tabqii shabaabahaa saaluunkay tagto waxay tihi dhallinyaro iga dhig wuxuu yidhi fahal yuslixu alcataaru maa afsada dahru wax dabaysha iyo iyo qoraxdu ay konton sano soo cuneen rag iyo dumarba dhallinyaro ma loo celin karaa maya timihiina burukaa lagu xihay halkan wayna weydiiyaan gabdhuhu sakiin bay intay mariyaan bay qalin mariyaan nebigu waa lacnada calayhi salaatu wasalaam nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu lacnaday arrintaas wuu lacnaday aad iyo aad dhinacyada aan ka raacno marka waxaa ka mid a suluuga akhlaaqda akhlaaqda iyo suluuggaa ka mida waxaa ka mida maaragtay waxaan rabaa inaan soo koobo muxaadarada soo koob baa la yidhi waa layga codsaday waxaan rabaa inaan ku soo koobo intaasoo dhan oon sheegay oo gaalada aan ku raacayno oo gaala yacni gaaladu inoo qodeen intaasoo god mar kasta waxaa jiri doona dad diinta ilaahay u taagan nabigu wuxuu yidhi laa tazaalu taa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaq cala alxaqi daahiriina laa yaduruhum man khaalafahum walaa man khadalahum xataa yaأti amru اllah nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi waxaa mar kasta jiri doona dad u taagan diinta ilaahay koox u taagan diinta ilaahay walaalayaal waxaan rabaa inaan idiin sheego wallaahi yacni taqriiban caalam اlgarbi ama gaalo maraykan canada australia yurub kulli waan maray dacwaan u maray kulli waan maray diintan maanta waxa u taagan waa soomaali diintan maanta waxa u taagan hadday tahay cibaadadii iyo salaad salaadii jamaacada hadday tahay tawxiidkii hadday tahay xijaabkii gabadha muslimkaa hadday tahay qur'aankii ummadda diintan u taagan maanta waa idinka ummadda diinta islaamka u taagan maanta waa idinka waxaan doonaynaa inaan ka sii fiicnaano sidaan nahay waxyaalaha amraadda ah ee gaalo raacnimada ah ee gaalada aan uga dayanayno ee gaalo jacaylka ah inaan iska ilaalino inaan iska dayno inaan ka fogaanno walaalayaal qabiilkan ina baabi'iyey aan ka fogaanno wallaahi qabiil ma jira soomaali waa been waa magac wallaahi qabiil inuusan jirin qabiilkaaga waxaad dhahdaa ii guuriya kuu guurin mayno tacliin ii bara ku bari mayno waxbaan soo dilayaa soo dil waa kaa bixinaynaayo qabiilkaagu waa kaas qabiil qiimo leh ma jiro qabiil macno leh ma jiro qabiil runa ma jiro qabiilkaan aan iska dayno qabiilkaan aan kala qabiilka nahay oo shakiga ina geliyay oo dalkeennii baabi'iyey aan iska dayno aan ilaahay dartiis diinta ilaahay u qaadanno kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga calayh isalaatu wasalaam aan qabsanno aan ku camalfanno aan ku noolaanno kii dhintana ku dhinto eh, xadii qur-aanka iyo sunnada kii noolaadana cizi ha ku noolaado hada wa sal allahuma wslm ala nabiyina mxamedi wala alih wasaxbi ajmaciin